waxaa shalayna soo martay bayquuniyihii aynu soo dhammaynay iyo nukbuhu masale isku khilaafeen ya ha waa mashhuurka ha kitaabku laba iyo laba casiis buu ka dhigay saddexna mashhuur buu ka dhigaya wixii ka badan laba iyo saddexba waa casiiz wixii ka badanna waa mashhuur buu leeyay shuruudda mutawaatirka maxaa ka mid a ya inuu noqdo tacadud sanadku inuu bato soomay hayn haye in caadadu ay suuragal ka dhigayso mustaxiil ka dhigayso inaanay been isku waafaqayn laba saddex abaqaati sanad oo dhan waan usoo noqda mid baa dhiman xisina ku dhammaado samictu iyo wixii la mida warku si kastoo uu bato hadduu xis ku dhammaan waayo waxba laga soo qaadi maayo shuraaxda qaar waxay sheegayaan shalay ma sheegin laakiin waan idinku yaraa nugtaynayaa markay u tusaalaynayaan warku inuu bato laakiin uu hal meel isugu noqonay si kastoo u bato imaamkii la odhanaya abu cawaana oo a'imadii waaweynaaye xadiidka ka mida oo addoona nin iska leeyahay oo xajkii la joogo oo uu la socdo ninkii iska lahaa markaa waa la leeyahy ninkii iska lahaa buu la socda marka nin maskiina u yimi oo shaxaaday dabeedna ninkii lahaa ilaa abu cawaana waa adoon waxba ma lehe nin baa iskale isagii baa laleeyihi marka ninkii miskiinka ahaa ayaa odaygii sayidka ahaa ee abu cawaana lahaa waxba siin waaye isagaanu shaxaaday una arka ninkan inuu addoonkiisii yahay markuu waxba siin waayey buu intuu ka daba tegay isagu ayuu diinaar u hayey buu u dhiibi u warbarintaa qaado markaasuu i wallaahi la ukaafi ukaafianak haddaanan ku abaalgudin bu waa ku abaalguday xajkii baa la joogaa dabeedna carafa iyo mina waddada dadkuba marayaan oo khalaa'iqdu afwaajan u socoto ayuu istaagay dabeedna waa qayriye wuxuu ihi ninka yaziid allaythi la yidhaahdaa ha loo duceeyo waa nin qiimo badan waayo ninkii abu cawaanuu xoreeye mana xoray minaa lagu socdaa markii mino la isugu tegey baa ninkii waxa weeye sayidka ahaa dadkiibaa afwaajan afwaajan ugu yimi markaase waad war mahadsanta jazaaka allah khayr waa kuu ducayn abu cawaanaad xorays qolo labaad baa u timi qolo saddexaad baa u timi boqolaal iska soo daba dhacay dee intuu yaabay buui waar xor baatay idhaaf ya waxa weeye warka marka daahirka la eego mutawaatir khalqigaas ka soo daba dhacay ee laga yaabo jinsiyado kala duwan inay yihiin ummado kala duwan ilaa caalamkao dhan baa laga soo xajinaya laakiin warkii muxuu isugu biya shubtay hal nin bay ka wada maqleen hal nin bay ka wada maqleen marka kaasoo kale ayaa lagu bushinaya waayo iska bilaabanayna alxamdu lilahi aladi aclى manaara اlislaami bالsunة wrafaca biha can اlqulubi اlakina wالصalaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih aladiina jacalahm اllah amanaة lلnaasi wminة ama bعd fahada huwa الdars الثanي min alkitaab الثالث min duruusi الdwraة الxadiiثiyaة التaصiliية whuwa nukbaة اlfikr fi musطalaxi ahli اlأhar lilimaam axmed bn caliy bni xajar alcasqalaani raximah اllah kitaabka nukbat اlfikr baa la yidhahda alfikr waa jamcu fikra shalay inaan sheegin baan u malaynaya alfikr waa jamcu fikra nukbana waa wixii la xushay wey marka wixii afkaarta badan aan ka xushay ee aan ku caddaynayo musطalaxa ahlulahar ayaa magaciisa la yidhahda wuxuu ihi ibnu xajar raxmat ullaahi calayh wkhabru اlaaxaadi binaqli cadli taami اdabdi muttaصil الsanad gayri mucallali walaa shaad huwa asaxiixu lidaatihi wa khabaru laaxaadi aaxaadka khabarkiisa yacni wixii aan tawaaturin akhbaarta aan mutawaatirka gaadhin ama ha noqoto hariib ma rawaahu lwaaxid ama casiiz ha noqdo ma rawaahu linaan ama mashhuur ha noqdo ma rawaahu halaaa yo wixii ka badanee aan tawaatur gaadhin binaqli cadlin khabarkaasoo ku sugnaaday waxa weeye binaqli cadlin nin lagu kalsoon yahay uu soo naqlinayo cadligaasoo taami dabdi xifdigiisu dhammaystiran yahay muttasili sanadi sanadkiisuna uu xidhiidho yani min albidaaya ila anihaaya gayri mucallalin mid la cileeyeyna aan ahayn walaa shaadin ay walaa gayri shaadin shaadna aan ahayn huwa khabarka asaxiixu lidaatihi baa la yidhaahda waa ka saxiixa ah lidaatihi laf ahaantiisu saxiixu yahay iyadoo aan wax kale loo eegin halkan wuxuu ka galay xadiidka saxiixa ah halka laf dhabarka u ah marka laga hadlaya xadiidkana waa halkan wey taqsiimu alxadiidi biictibaari sixatihi wa dacfih waa taqsiimka ugu muhiimsan wey walaktharuuna qasamuu hadi sunan ila صaxiixi wa ضaciifi wa xasan wa ahlu hada الshani qasamuu sunan ila صaxiixi wa ضaciifi wa xasan taqsiimka ugu weyni waa kan waana halka loo socdo waayo cilmigan ujeeddada aynu ka leenahay waa maxay waa an yucrafa almaqbulu min alxadiidi wاlmarduud xadiidka la celinayo iyo xadiidka la aqbalayo in la kala sooco la kala garto marka waa taqsiimka ugu muhiimsan wey sheikhu wuxuu ku bilaabay aلصaxiix liannahu اlashraf wاlأclى ka ugu sarreeya wey wuxuu yihi khabaru اlaaxaad halkaa waxaa ku baxay khabaru eesh almutawaatir isaga looma eego sanad baa xidhiidhay cadli baa wariyey cillo male shaad maaha looma eega waxaas hadduu sugnaado siisaa loo aqbalay xataa hadduu gaal yahay b xataa hadduu gaal yahay warkiisa waa la aqbalay cadlina waxaa ku baxay alfaasiq oo marka baabkan la joogo baabul akhbaar fisqiga ugu weyn ee wax saamaynaya waa maxay war marka la sheegaya maxaa laga baqaa alkadib beentaa laga baqaa marka alkadaab waalmuttahamu bilkadib baa kow ka ah kuwa cadaaladda ku baxaya taami dabdi xifdigiisu taam yah waxaa ku baxaya ka xifdigiisu aanu taam ahayn kuwa xifdigoodu aanu taamka ahaynna waa noocyo waxaa ka mida khafiifu dab xifdigiisu inuu khafiif yahay xifdi buu leeyay laakiin waxbaa ka dhiman taam ma ah xadiikiisu waa xasan waa inoo imanaya waxaa kaloo ku baxaya sayiu lxifd ka xifdigiisu liito oo kontonna waxbuu xifdiyaa kontonna waxbuu ilaawaa hadda inagu ka imtixaanka kontonkeena maxaa la yidhaha cala alxaafa halkii ugu hoosaysu ku baas cinda almuxadisiin baasi maayo mar hadduu fifty fifty yahay xadiiskiis waa daciif sayiu lxifdi baa layidhi isna waa baxaya waxaa kaloo baxaya kaka sii daran faaxishu lhalaq ka waxa weeye axaadiista loo sheega boqolkiiba sagaashan uu ilaawa ama u khaldaa baa ka badbaada khaladkiisa aada u badan faaxishulhalad baa la yidhaha kaasina waa baxaya marka khafiifa dabt xadiidkiis waa xasan taamu dabt waa saxiix khafiifu dabdina waa xasan sayiu lxifdina waa daciif laakiin waa kabmaya faaxishu lhaladna waa daciif laakiin ma kabmay saasay u kala duwan yihin marka kuwaasoo dhan baa ku baxay taami dab mutasil sanad sanadku inuu xidhiidho waxaa ku baxay inqiaaci kala duwanaa noocyadiisii kala duwanaa ama bilowga ha ka kala goo sanadku ama dhammaadka ama dhexda ama laba meeloodoo isxiga ama hal meel oo dhexda ah mursal mucallaq mucdal munqaic waxa weeye dhammaantood halkaasay ku baxaya kuwaana saynu hore usoo sheegnay way inoo iman doonaan waxaa la yidhaahdaa alinqiaacu aahir baa la yidhahda waxaa la mida alinqiaacu alkhafi almudallas waalmursal alkhafi iyaguna way soo gelayaan marka lixdaasina mutasil asanad bay ku baxeen ayra mucallalin walaa shaadna waxa ku baxay xadiidkii la cileeyey iyo xadiidkii shuduudka ku dhacay shuduudka laftiisu waa nawcun min anwaaci lcilla waa nawcun min anwaaci alcilla marka haddii la yidhaahdo xadiidkaasi waa shaad saynoo iman doonto oo sidaa lagu daciifiyo shuduudka laftiisaa cillo ah markaa cilladu way guda ballaarhanta laakiin waxaa loo sheegay waxa weeye shuduudku waa dad lagu kalsoon yahay oo xadiidkooda la aqbalo ayaa iskhilaafay dabeedna kii xoogga badnaa ayaa xadiidkiisa la qaatay ka kale ee xadiidkiisa la celinayo waxaa loo celinayaa shuduud baa loo celinaya waataynu soo sheegnay culimmada qaar inay yidhaahdeen shuduudku ma diidayo saxiix ma diiday oo xadiidku wuxuu noqdaa صaxiixun maxfuud waa kii xooga badnaa iyo صaxiixun shaad mar hadduu yahay nin la aqbalayo shuduudka waxba yeeli maayo laakiin inagu hadda waxaynu ka dhignay sida xaafidku u wato sharطun min shuruudi الصaxiix inaanu shaad noqon hadduu shaad noqdo muxuu noqonaya ضaciif buu noqonaya min anwaac ضaciif ayuu noqonaya marka waa inaanu cillaysnayn shuduudna gelin horena waynu usoo sharaxnay dibna waa inooga iman doonaa kusii fogaan mayno kuwaasoo dhan baa ku baxay can milihi ilaa muntahaa miyaa lagu daray qaar baa yidhi intaasaan loo baahayn oo binaqli cadlin taami dabdi mutasila sanad hayri shaadin walaa mucallal can milihi ilaa muntahaa ba yidhahda laakiin looma baahno waayo meesha maxaa inoogu yaalla mutasil sanad ninkaa waxa weeye warka sheegaya warku halkuu ka bilaabmayo ilaa halkuu ka dhammaanayo hadday laba noqdaan iyo hadday saddex noqdaan iyo hadday toban noqdaanba sanadkaa ay ku kala qaadanayaan waa inuu xidhiidhaa shardi weyn marka can milihi ilaa muntahaa looma baahno horaynu u soo sheegnay waxaa la yidhaahdaa alcadlu waa mulaasamatu taqwa waa in la laazimo alla ka cabsi waalburu'a iyo shakhsiyadda qofka oo wixii ceeb u keenaya qofku inuu ka fogaado muruu'adiisa iyo shakhsiyaddiisa waxa weeye ka fogaado taana curfiga iyo dhaqankaa loo egaya curfiga iyo dhaqankaa loo eegaya oo dee ninkii waxaa weeye xadiidka laga qaadanayo shiikha ahaa hadduu garan fiina ah iyo surwaal gaabanoo jilibka agtiisa u jooga jilibkii waa qarsoon qarsoonya laakiin jilibkuu ku joogaa dabeedna laamigaa weyn isagoo guclaynaya oola waa jimicsanaya iyo suuqa uu soo dhex maro ya hadhowna uu soo cimaamadanayo waxba yeelays adho waxaa la odhanayaa kanimaanu ahayn kii dabagaabka xidhnaa ya waa wixii shaksiyadda waxyeelaya noocay u tahayba socon mayso wamaa ubiixa wahuwa fi lciyaani yaqdaxu fi muruu'ati linsaani ba yidhahda markii qadadii lagu soo dhigay gurigaaga gudihiisa ayaa tidhi bannaanka iisoo dhiga shaaracaad la soo baxda waddadaa wax ku cunaysa waxbay qofka yeelaysa iyo wixii la mida taa muru'a la yidhaahda qofka shaksiyaddiisa iyo dadnimadiis wixii wax yeelayana inuu ka fogaado ataqwa lafteeda ama alcadaala sida imaamu shaafici iyo ibnu xibbaan iyo rag la mida ay taxqiijiyeenna waxaa looga jeedaa loogama jeedo sida culimmada qaar ay ku macneeyeen waxa weeye wاlcadl man yجtanib اlkabaa'ira waytaqii fi اlأglb الsakaa'ira inuu dunuubta waaweyn ka fogaado dunuubta sakaa'irtana aanu joogtayn oo badsan yani macnuhu yahay dembi inaanu ka dhicin sidaa loogama jeedo kulu bani aadama khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina atawaabuun marka waxay leeyihiin waa an takuuna alcadaalatu haalibatan calay cadaaladdu waa inay aalib ka tahay waa inay haalib ka tahay tusaaleynu soo qaadanay ninka waxaa weeye salaada ilaaliya ee wanaagga lagu yaqaano ee daahirkiisa wanaaggu ka muuqdo waxaanu odhanaynaa waa cadli wey sharcaynaan ku arag waxaa ka warantaa ka qaadka lagu yaqaano muqayilka markaasan cadli ma noqonaya ya iyaga laftoodaa kala duwan mid baa wuxuu odhanaya dadka caadigaa ah buu ka mid yahy laakiin wuxuu odhanaya galabta jimcaha ya beenna kuma hayno beenna laguma yaqaan see kale nin odaya laakiin galabta jimcuhu ya ku dhuftaa hadduu sidiisa kale u wanaagsan yahy waa dhowdhow yahy midna waa kaa subax iyo galabba dul fadhiyaan salaadna tukanay soo ma kala duwanaa marka waa bixasabihaa baa li waxaa kaloo loo eegaya curfigana waa loo eegaya curfigana waa loo eegaya marka meelaha qaar waxaa laga yaabaa dembiyada qaar inuu dee qofka saameyn weyn ku yeelanay saameyn weyn ku yeelanay meelaha qaarna uu ka fudud meelaha qaarna ka fudud yahay marka taana waa la tixgelinaya cadligu waa kaas asmaantuna way ku kala duwanta magaala waxaa laga yaabaa qof qaad iyo sigaar cunaa inaanu jooginba maalan tusaale waska mustaxiile markaa ninka bilaaba ama cabba waxaa la odhanayaa cadli maaha magaalana waxaa laga yaabaa in lagu wada qayilo dadku way wada qayilaan sayamanta ka dhacda odaygiibaa suuqa ka soo iibinayo hablihii iyo odaygii iyo islaantii mid walba mijintiisaa loo dhiibay oo la wada fadhiya gurigiibuu uga baxaa oo ay ku beeranayaan gurigoo dhan baa wada qayilaya marka hadduu mujtamacu sidaa wada noqdo oo la yidhaahdo markhaati ma gala waa muqayiliin ka warrama soo madax la geli maayo waxaa la odhanayaa qaadka halkan inoo dhigo runtooda iyo salaadooda iyo hawlo kala loo gudbay meel kalena waxaa la odhanaya hadduu qayilo halkaa ka baxo markhaatiga ma gelayo marka waxaan uga jeedaa curfigaa loo eegiy aimaduna sidaasay yidhaahdeen kaasina waa shardi wey xifdiga taami dabdi baa li xifdigu waa maxay waa laba sadr iyo kitaab laabta inuu ku xifdiyo waana ka asalka ah waxaana kaa looga jeedaa xadiidka markuu xifdiyo inuu laabta ku hayo wa an yastaxdirahu mataa shaa iyo xadiidka markuu u baahdo inuu sheegi karo siduu ah an yuaddiyahu kama samica sida xadiiska ku tim sidii uu u maqlay inuu u gudbinay xifdu sadrin baa la yidhaha nooca labaad waa xifdu kitaab kitaab buu ka xifdiyey oo bimacnaa xadiiskii uu shiikha ka qaatay meel buu ku qortay xifdigiis wuxuu noqonayaa an yaxfada alkitaab min xiina samica fiih ilaa an yuaddiya minhu kitaabkaa inuu ilaaliyo maalinkii uu shiikha wax kaga qoray ilaa maalinka uu gudbinay laakiin buuggii hadduu buuxiyo oo bacdiyaal ka dhigo oo nin waliba u yimaado oo wax ku daro u yidhaahdo intaasaa laga dabageynay kitaabkaa la dhegaysan maayo aamin maaha waxaa la yidhi taami dabdi xifdigiisu inuu taam yahay maxaynu ku ogaanayn waxaa lagu ogaanayaa ragga xifdiga leh in la ag dhigo hadduu waafaqo sida badan waxaa la ogaanaya inuu xaafid yahay hadduu sida badan khilaafana waxaa la ogaanaya inaanu xifdi lahayn halkaasaa waxaa ka soo baxaysa xisaabtii aynu sheegeyn boqolkiiba shan iyo sagaashan boqolkiiba boqol wax la ma jiraan shucba wuxuu leeya waman da aladii yaslamu min alkhaa waa kee ninka khalad ka badbaaday isaga laftiisaa dayaalisiiyay leeyihiin sagaaliyo toban khalad baanu ku haynaa waa ninkii la yidhi waa amiiru lmuminiina fi lxadiid sagaaliyo toban dhowr iyo labaatan khalad baa lagu haya marka boqolkiiba boqol wax la yidhaha ma jiraan dhowr iyo sagaashan waxoogaa khaladaa ka dhacaya waa taami dabt taan boqolkiiba boqol maa boqolkiiba sideean ama han iyo toddobaatan buu xifdiya waa khafiif dabt boqolkiiba kontanna xisaabtaasi waxay ka soo baxaysaa in la dhinac dhigo dadkii xifdiga lahaa marka haddii khaladkiisu bato iyo hadduu yaraado iyo wixii la mida halkaasaa laga qiimaynaya dabdiga saasaa lagu ogaanaya sanadku inuu xidhiidho maxaynu ku ogaanayn waxyaabaha lagu ogaanaya waxaa ka mida ah inuu isticmaalo raawigii siiqo sheegaysa inuu shiikhiisa ka maqlay oo ka qaatay xadaanaa inuu yidhaahdo samictu inuu yidhaahdo qara'tu calayhi inuu yidhaahdo akhbaranii naawalanii kataba ilaya wa ajaazanii iyo wixii la mid wax tilmaamaya war sugan oo ku cad shiikhiisa inuu toos uga qaato waxaa kaloo lagu ogaadaa can inuu isticmaalo iyo qaalo iyo wixii la mida laakiin waa inaanu mudallis ahayn kuwa wax qariya inaanu ahayn haddii intaa la helo sanadku wuxuu noqonaya maxay mutasil buu noqonaya shaadiya mucallalla waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala shiikhu wuxuu ihi watatafaawatu waa kala badan tahay oo way kala dheer tahay rutabuhu darajooyinkiisu waa saxiixi bitafaawuti hadihi alawsaaf tilmaamahan kala badnaanshahooda halkaas shiikhu wuxuu ku tilmaamayaa xadiidka saxiixa ah inay kala badan tahay maraatibtiisu oo iyadoo laga helay shuruudii saxiix taami dabdi mutasila sanadi hayra shaadin walaa mucallal iyadoo laga helay baa haddana taami dabdi baa sii kala dabdisan oo mid waa kan la yidhi waa amiiru lmuminiina fi lxadiid midina waa ka sokeeya asaaniidda qaar waxaa lagu tilmaamay asaxu اlasaaniid famaaliku can naaficin can sayidi waziida maali shaafici faaxmadi alimaam axmed ibni xambal waa imaam wey can shaafici can alimaami malik can naafic can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma waxaa lagu sheegay inuu yahay asaxu lsaniid wayna badan yihin waana masale culimmadu ay yidhaahdeen lama ilaaqo in la yidhahda sanadkaasaa sanadada ugu saxiixsan waayo culimmadii baaba ku kala tagtay laakiin waa loo odhan karaa abu hurayra asaaniiddiisa waxaa ugu saxiixsankaas cabdulaahi bni cumar maalik can naafic baa ugu xoog badan sidaasaa macquula marka kii lagu tilmaamay inuu yahay asaxu lasaniid dee waa ka xoog badan yahay kii aan lagu tilmaamay kaasaa ugu sarreeya ka culimmada qaar ay yidhaahdeen a'immadii waa asaxu lasaniid saxiixa kaasaa ugu sarreeya keebaa ugu hooseeya waxaa ugu hooseeya ka la ysku khilaafay ma xasan ba mise waa saxiix culimmada qaar yidhaahdeen war waa khafiifa dabdi ninkani qaarna ma yidhaahdeen waa taam dabt waa saxiix khilaaf baa garay ma xasan ba mise waa saxiix kaasaana ugu hooseeya oo xasan iyo saxiix baa kala jiidanay waxaana ugu sarreeya kan la yidhi saxiix buu ugu saxiixsay wuxuu shiikhu kaloo tusaaleeyey wa min ama halkaa marka laga eego qudima waa la hormariyey saxiixu lbukhaariyi saxiixu lbukhaari xadiiska ku yimi uma muslimin baa lagu xejiyey uma sharuhumaa wixii shardigooda ku yimi baa lagu xejiyey yani culimmadu markay tilmaamayaan saxiixu siduu u kala xoog badan yahay waxay yidhaahdaan marwiyu dayni waxay isku waafaqeen baa kow ah bukhaariyo muslim falbukhaariyu baa laba ah famuslimun baa saddexa famaa xawaa sharطahuma wixii shardiga muslim iyo bukhaari ku yimi ayaa afara soo lama socotaan fa sharطa awalin sharط lbukhaari baa shana famuslimin faani shardiga muslim baa lixa xadiidka ku yimi shardiga muslim yacni sanadka ku yimi sanadkiibaa muslima laakiin matnigu muslim maaha iyo maa saxa calaa shardi gayrihima caalim kale shardigii wixii ku ansaxay waa imse total toddoba wey matafaqa albukhaari wa muslim man farada bihi bukhaari man farada bihi muslim muslim baa la keliyood wixii ku yimi sanadka muslim iyo bukhaari laakiin matniga aanay soo saarin wixii ku yimi sanad bukhaari wixii ku yimi sanad muslim wixii ku yimi sanad nin kale uu saxiixiyey oo aan sidaasay u kala xoog badan yihin bukhaariya muslim waxa weeye waa shibhu itifaaq in bukhaari uu horeynayo waxaa loo horaysiinayaa bukhaari oo muslim uu uga horeeyaa marka la eego itisaalu lasaniidka sanadka xidhiirhkiisa way ku kala xoog badan yihin oo marka can la isticmaalo bukhaari wuxuu leeyahay ninka can isticmaalay shiikhiisa waa inuu la kulmaa oo ay caddaataa inay kulmeen shardigaasuu qabaa bukhaari muslimna wuxuu qabaa can hadduu isticmaalo oo lagu kalsoon yahay inay isku xilli yihiin oo aysa soo gaadheen ayuunbaa ku filan buu leeyay xataa haddii la waayo inay kulmeen waa la aqbalayaa buu leey marka xaggaa keebaa ka xoog badan bukhaari baa ka xoog badan xagga itisaala markaynu ka eegno xagga cadaaladda iyo ragga soo warinaya xifdigooda iyo cadaaladdoodana waxaa xoog badan bukhaari oo ragga muslim ku jiree la naqdiyey ee laga hadlay way ka badan yihiin inta bukhaari ku jirta marka la eego rijaasha la eego ragga marka la eego xaggaana isagaa ku xoog badan masalada saddexaad xagga cilada iyo shuduudka marka leega matni axaadiista lagu naqdiyey imaamu muslim lagu haysto qowlkiisu haba xoog badnaada hadduu doono laakiin axaadiista laga bushiyey imaamu muslim way ka badan tahay axaadiista lagu qabsaday maxay imaamu lbukhaari intaas waa imisa intaas waa imisa xisaabta ma haysaan waa saddex wey xagga sanadka xagga rijaasha sanadka dee waa masaladii ahayd cancanada iyo ragga cadaaladooda iyo xagga axaadiista iyo cillayntooda saddex baynu sheeg waxaa afraynayo inu ku gaabsanaynaa intaa waa ka badan tahay muslim iyo bukhaari keebaa weyn xadiis markay tahay kee baa ka kale shiikh u bukhaari baa shiikh u waa shiikh iyo ardaygii marka imaamu daara qudni waxa uu leeyahay lawla albukhaariyu maa raaxa muslimun walaa ja haddaan bukhaari la heli lahay muslim mana yimaadeen mana tageen lamana barteen ninka soo saaray waa imaamu albukhaari halkaana isagaa ku horeynaya shiikhu waxa uu yidhi wa min uma halkaa marka laga eego qudima waxaa la hormariyey saxiixu lbukhaari uma muslimin baa lagu xejiyey uma sharuhumaa baa lagu xejiyey marka waa ku arki doontaa kutubta saxiixun calaa shari shaykhayn bukhaari iyo muslim shardigooda ayuu saxiix ku yahay saxiixun calaa shari lbukhaari saxiixun shari muslim saasaa loo tixgelinaya waxaa laga hadlayaana la soco waa asanadu kaamilan baa laga hadlaya ragga laga hadli maayo masaladaa lagu tanabu ragga laga hadli maayo waxaa laga yaabaa nin nin markaad u eegto raggu bukhaariya muslim ba inay ku jiraan simaak can cikrima markaa simaakna waa ku jiraa saxiixa bukhaari cikrimana waa ku jira laakiin waxaa la doonayaa labadoodoo iska warinaya ma ku jiraan waayo waxa dhacda nin iqa ah oo lagu kalsoon yahay baa la odhanayaa shiikh hebel markuu ka wariyo waa daciif laakiin sidiisa kale waa iqo oo shiikh hebel maxaa loogu daciifiyey shiikh hebel axaadiista markuu ka qaadanayay meel buu ku soo qortay dabeedna markuu ka yimi isagoo guriga kusii socda dabayli kusoo soo dhacday waraaqihii baa ka duulay markaasuu is yidhi mutuhi waxaad ka xasuusato markaasuu isku dhex yaacay way dhacday marka waxaa la leeyahay ninkaasi waa nin iqa ah laakiin hebel markuu ka qaadanayo waxba laga warin maayo waayo waxaa la arkay khaladkiisu inuu badan yahay marka imaamu lbukhaari iyo muslim ninkaas markuu shiikha ka warinaya ma soo saaraya waayo agtooda waa ka daciif adigu laakiin haddaad keli keli u eegto waxaad leedahay ninkanna bukhaariiyo muslim buu ku jira kanina shiikhiisuna bukhaariiyo muslim buu ku jira marka waa calaa shari sheikhayn baad iska odhanaysa marka waxay yidhaahdaan iftiraaqan wa ijtimaacan bukhaari iyo muslim waa inay ku jiraan iyagoo keli keli ah iyo iyagoo isku lamaan oo iska warinay kaasaa waxaa la yidhaahdaa shartu shaykhayn rijaalu shaykhayn ma marka waxa saxa in la yidhahda shartu shaykhayn waa sanadu shaykhayn wey sanad lbukhaari sanadu muslim kaasaa shariya masaladaana inta aynu ku dhaafno shiiku wuxuu uhi fain khafa hadduu fududaado addabdu xifdigu falxasanu xasan baa la yidhaahdaa lidaatihi laf ahaantiisa xasan u ah wa yusaxaxu waxaa lagu saxiixiyaa bikarati uruqihi asaaniiddiisu inay badato ay tacadudo halkan shiikhu wuxuu ku sheegay alxasanu lidaatihi wاsaxiixu ligayrihi buu inoogu wada sheegay alxasanu lidaatihi waa shuruudii صaxiixa laakiin halkii taami dabdi la yidhi baa lagu bedelayaa khafiif dabt marka khabaru اlaaxaad binaqli cadli khafiifi اdabطi muttaصil الsanadi gayri shaadin walaa mucallal huwa alxasanu lidaatihi waa sidaa wey yani sanadkiisa waxa ku jira nin xifdigiisu yaro khafiifay xasan lidaatihi baa la yidhahda waayo haddii sanadkii taxnaa ragga soo warinaya dhammaantood waxay noqdeen taami dabdi hal nin baa khafiifa dabdi noqday muxuu noqonaya xasan lidaatihi buu noqonaya xasan lidaatihi waayo waxaa la tixgelinayaa ka ugu hooseeya haddii dhammaantood ay yihiin taami dab laakiin uu ku jiro mid sayiu lxifdi wuxuu noqonayaa aciifuu noqonaya daciifuu noqonaya marka alaqalu yaqdi cala alakhar weeye qaacidadu marba ka ugu hooseeya ayuunbaa xukumka la siinaya shiikhu wuxuu ihi ka alxasanu lidaatihi baa la yidhaha haddii xasanun lidaatihigaas aynu helno mid la mida ah oo isaguna xasan lidaatihi ah waa isla hal xadiid marka sanadkani waa xasan lidaati sanadkanina waa xasan lidaati ninkii khafiifu dabdiga ahaabaa waxaa waafaqay mid lamida ah. mid la mida ah ayaa waafaqay muxuu noqonayaa saxiixun ligayrihi buu noqonaya ila keli keli marka loo eego waa maxay waa xasan lidaatihi laakiin markay isu tagaan wuxuu noqonayaa saxiixun liayri waxaa la mida khafiifu baa waxaa waafaqay taamu dabdi marka ka taamu dabdiga ahi waa saxiix lidaati soo maa laakiin marka loo geeyo kii khafiifu dabdiga ahaa ee xasan lidaatihi noqon lahaa muxuu noqonaya xasan saxiix liayrihi buu noqonaya marka markaynaynu leenahay khafiifa dabdi shardi ma aha mid la midi inuu waafaqo ee mid ka xoog badani hadduu waafaqo muxuu noqonaya isagii wuxuu noqonaya saxiixun liayrihi buu noqonaya kii ka xooga badnaayee taamu dabdiga ahaana sidiisuu saxiixu yahay xasan lidaatihiganina wuu sii xoojinaya laakiin xasanu lidaatihi oo sanad kaleo saxiixi waafaqay xasanu lidaatihi muxuu isu bedelaya saxiixun liayrihi buu isu bedelaya marka halkaas khafiifa dabdi waxa waafaqaya milahu aw aclaa minhu ayaa waafaqaya hadduu waafaqo wuxuu noqonayaa saxiixun liayrihi buu noqonaya fain jumia haddii la israaciyo ay ilxasanu wasaxiix xadiis baa la yidhi waana xasan waana saxiix falitaradudi waxay u sugnaatay ku noqnoqosho fi naaqili ka soo naqlinayaa uu ku noqnoqonayo oo ijtihaadkiisa uu ku taraduday xayu tafarudu marka sanadku keli noqdo hal sanad uu noqdo wailaa haddii kale fabictibaari isnaadayn laba isnaad ayaa loo kala tixgelinaya oo waxaa la odhanayaa sanadna waa saxiix sanadna waa xasan ayaa lagu kala qaadaya masaladan waxaa la yidhaahdaa aljamcu bayna asaxiixi walxasan sideedaba in la yidhaahda xadiidkani waana saxiix waana xasan sidaynu soo arkayna wax isqabanaya maa waayo haddii la yidhaahdo waa saxiix macnaheedu waa ninka soo warinaya waa taamu dabdi xifdigiisu waa taam xasan haddii la yidhaahdana waa khafiifu dabdi baa ka soo baxaysa sidaa awgeed jamcintoodu ishkaal wey ishkaal baa ka soo baxay ishkaalkaa culimmadu dhowr iyo toban qowl bay kaga jawaabeen ilaa labiyo toban qowl ayaa lagaga jawaabay laakiin hadda waxaynu ku gaabsanaynaa qowlkan uu sheegay alxaafi ibnu xajar muxuu yidhi wuxuu yidhi waxa la eegayaa xadiidkaas la yidhi xasanun saxiix xasanu saxiixna waxa ugu badan oo isticmaala imaamu tirmidi kitaabkiisa sunan arbaciinkana axaadiis badan baa ina soo martay wa qaalat akhrajahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix waynu soo mar axaadiis badan baynu soo mar oo sidaa uu leeyahay imaamu tirmidi maxaa lagu macnaynaya ibnu xajar wuxuu leeyahay xadiidkaa lagu sheegay xasanu saxiix hadduu hal sanad leeyahay hal sanad hadduu leeyahay ninkii xukumayey ayaa ijtihaadkiisii ku taraduday oo wuxuu leeyahay xadiidkani talow saxiix buu gaadhayaa miyaa mise ma gaadhaye waa xasan isagaa ku taraduday marka xasanun صaxiixun macnihiisu muxuu noqonaya xasanun aw صaxiixun awdi shakiga xasan weeye ama waa صaxiix labada mid qaado waa ka shakisana waa hadduu hal sanad leeyahy wuxuu leeyahay xasanna waa noqon karaa صaxiixna waa noqon karaa falitaradudi fi الnaaqid uu shakiye ama uu ku noqnoqday hadduu laba sanad yeesho macnaheedu waa maxay labadaa sanad midna waa xasan midna waa saxiix mid waa xasan midna waa saxiix taana waxay noqonaysaa xasanun wa saxiixun buu macnuhu u dhacay xadiidkani waana xasan waana saxiix labadaba waay marka suaalaan idin weydiinaya alxasan waa taqaaneen lidaatihi sooma alsaxiixna waa taqaaneen lidaatihi marka la yidhaahdo xasanun aw saxiixun kii lagu sheegay waa shakiga xaaladdu hal sanad leeyahi iyo kii la yidhi saxiixun keebaa xoog badan dee waxaa xoog badan kii la yidhi saxiix waayo kaa lagama shakiyin sooma lagama shakiyin haddii la yidhaahdo xasanun wa saxiixun iyo kii la yidhi saxiixun keebaa xoog badan mid waxaa la yidhi xadiiun saxiix midna waxaa la yidhi xadiiun xasanun saxiix markaynu xaaladda wowda qaadanno keebaa xoog badan waa ka shakideen ya saxiixa waay waa mawjada inaad kala badashaan bayd kii hore waxaa qaadateen saxiixa sooma kanna waa cagsiga kii hore wuxuu ahaa ma xasan baa mise waa saxiix xasanun saxiix sooma ka la gooyey ee la yidhi waa saxiix baa xoog badan sooma ka layidhi waa saxiix waana xasan uu ka xoog badan yahay ka saxiixa keliya waayo laba sanad buu leey kan kalena hal sanad buu leey markaa mid saxiixoo hal sanad leh oo la gooyey iyo mid layidhi waa saxiix sanadkani sanad labaadoo xasanana waa leey miyaanay waxu soo kordhinayn dee waa kordhinaysa marka haddii la yidhaahda xasanun wa saxiix waa markuu laba sanad leeyahay uu ka xoog badan yahay kii la yidhi waa saxiix marka la yidhaahdo hal sanad buu leeyahay xasanun saxiixna waa bimacnaa aw waa laga shakiyeyna uu ka liitaa kii la gooye la yidhi waa saxiix intaaba faatay maan filay saasay u kala duwan yihin shiikhuu wuxuu uhi wa ziyaadatu raawiihimaa xasanka iyo saxiixa ay raawi asaxiixi waalxasan ziyaadadoodu waxay ziyaadiyaan maqbuulatun waa mid la aqbalay maa lam taqac haddii aanay dhicin munaafiyatan xaal ay tahay mid diidaysa liman huwa awthaqu mid ka iqa badan masaladan waxaa la yidhaahdaa ziyaadatu iqa ama ziyaadat lmaqbuul ninkii xadiidkiisa la aqbalayay inuu wax ziyaadiyo inuu wax ziyaadiyo laba ninoo iqa ah baa waxay soo wada warinayaan xadiid mid ka mida ah xadiidkii ziyaado ku sheegay kii kalena ma sheegin kii kalena ma sheegin ziyaadadaas waxaa loo eegayaa munaafiye ma tahay oo ma isdiidayaan ziyaadadaas iyo xadiidka aan lagu ziyaadin ma iska hor imanaya mise isma diidayaan shiikhu wuxuu yidhi hadday isdiidaan waxa weeye waa inoo iman doontaa la qaadan maayo ka xoogga badan baa la qaadanaya haddii ay isdiidi waayaan oo aanay isdiidayn ziyaadadaa waa la aqbalaya oo halkay culimmadu yidhaahdaan waziyaadatu min athiqati maqbuula ninka iqadaah wuxuu ziyaadiyaa waa wax la aqbalaya laakiin xaafidku halkan wuxuu inoogu sheegayaa shardi buu ku xidhaya fuqahadu way iska ilaaqaan mar hadduu iqo yahay aziyaadau min aiqati maqbuula fuqahada waa ku badanta laakiin a'imat lcilal qaacidadoodu waxay tahay ziyaadada waa la eegaya hadday noqoto mid diidaysa xadiidkii aan waxba lagu ziyaadin oo iska hor imanayaan iyaadada la aqbali maayo iyaadadaas waa la celinaya waa inaan tusaale doonaa insha allahu tacaala munaafiya waxa weeye intaan la gaadhin goormaanay munaafiye noqonayn oo aanay isdiidayn waxaanay isdiidayn xadiidkii marka ay soo wariyaan rag kala duwane ay soo wariyaan oo qaar ka midi ziyaado ay sheegaan laakiin ziyaadada ay xadiidka ku sheegeen shuyuuh kaley ka qaateen maalan waa imaamu maalik naafican ibnu cumar buu ka warinaya xadiidkaa uu ka warinayo waxaa ku waafaqay tusaale ahaan zuhri baa ku waafaqay can naafi can ibni cumar baa ku waafaqay imaamu maalik baa ziyaado keenay xadiidka ibnu cumar laakiin ziyaadadaas wuxuu ka keenay cid kale shiikhan hadda raggan ay ka wada warinayaan culimo aan ahayn iyo sanad kale ayuu dheeraadkii ku daray hadday sidaa tahay isma diidayaan oo waxaa la leeyahay imaamu maalig iyo zuhri waxay ka wariyeen naafic sidaasay uga wariyeen imaamu maaligna wuxuu kaloo ka wariyey cubaydullaahi ibni cumar can naafic an cabdilaahi bni cumar sidaasuu ka wariyey markaa isma diidayso waayo meesha khilaaf ma yaalo xadiidkii ay wada wariyeen way isku waafaqsan yihin laakiin dheeraadkii sanad kalu ku sheegay isma diidayaan xaaladday isdiidayaan waa xaaladee xaaladday isdiidayaan tusaale ahaan lix ninoo iqaadoo lagu kalsoon yahay baa xadiis shiikh ka wada warinaya shan ka midi ziyaadadii may sheegin hal nin oo ka mid a ziyaadadaa sheegay marka halkaa waxaynu leenahay ziyaadadaasi hadday sugan tahay dee lixdii nin muxuu hal nin ula keliyooday miyay laba iyo saddex iyo ay ku waafaqaan kuwii kale hadday ka wada tageen waxaa loo odhanayaa ninkaa la keliyoobay ziyaadada waa lagu celinaya sababtu waa maxay meesha maxaa ka soo baxaya shantaa nin waxaa ka xoog badan maxay ninkan keliga ah waayo ninkana ale shiikhu markuu xadiidka sheegaya intaasuu ku daray shantanina maxay yidhaahdeen kumuu darin marka waa isdiidaya haddii ziyaadada la qaato shantii baa la celiye la soco oola intaa shiikha kama hayno haddii iyaga la qaatana ninkanaa dheeraadkii lagu celinay markaasay muxadiiintu leeyihiin dheeraadkaasi hadduu munaafi noqdo waxaa la eegayaa ka xooga badan baa la eegaya kaasaa xadiiskiisa la qaadanaya wa ziyaadatu raawihima saxiixa iyo xasanka ka soo warinaya ziyaadadiisu dheeraadka uu sheegayaa maqbuulatun waa mid la aqbalayo maa lam taqac haddaanay dhicin munaafiyatan xaalay tahay mid diidaysa liman huwa awhaqu mid ka iqa badan oo hadday diiddo waa lagu celinaya waa kan inoo caddeeyey fain khuulifa haddii la khilaafo ninkii iqadaha biarjaxa wax ka xoog badan baa lagu khilaafa faraajixu ka xooga badan almaxfuudu baa la yidhaahda wa muqaabiluhu kalidka ku ana ashaadu baa la yidhaahdaa oo khilaafkii dhacay ama dheeraadkii haddii aynu nidhaahno isdiid baa meesha taalla labada mid in la qaato weeye waxaa la eegayaa keebaa xoog badan xoog badnaantu mar waxay noqotaa keebaa xifdi badan labaduba iyagoo taamu dabdi ah ayay haddana kale xoog badan yihin culimmadu way yaqaanaan mid waxaa la yidhaahdaa iqatun habtun ama waxaa la yidhaahdaa awhaqu nnaas ama waxaa la yidhaahdaa amiiru lmuminiina fi lxadiid midna waxaa la yidhaahdaa iqatun faqad baa la yidhahda way kale xoog badan yihin marka iyagoo mid iyo mida bay kala xoog badan yihin ama waaba isku wada mid laakiin dhinacna waxaa jooga saddex dhinacna mid baa jooga yaa xoog badan saddexdaa xoog badan marka way kala xifdi badan yihiin ama iyagoo wada isku xifdiya kala tiro badan yihiin iyo waxyaabaha la midkaa ah. tusaalihiisu waa xadiidka sunanta ku yimi sufyaan ibnu cuyayna uu soo warinay sufyaan bnu cuyayna wuxuu ka warinayaa camru bnu dinaar labaduba waa iqo can cawsaja can ibni cabaas can inabiy sala allahu alayhi wasalam ninkii waxaa weeye addoonkiisii uu dhexlayay xadiidka ninka la yidhaahdo sufyaan bnu cuyayna waa imaam weyn wuxuu sheegay saxaabigo can ibni cabaas buu yidhi waxaa khilaafay xamaad bnu zayd oo isaguna imaam weyna can cawsajata can inabiyi buui ibnu cabaas ma sheegin way iskhilaaeen midi mursal buu ka dhigay midina axaabigii uu sheego mawsuul buu ka dhigay mawsuul hadduu ka dhigana de waa ziyaado saxaabigii buu sheegay midina waa ka tegey waxa weeye waxaynu eegaynaa labaduba waa laba imaamoo waaweyn oo iskhilaafay ibnu jurayj baa wuxuu waafaqay ibnu cuyayna ibnu jurayjna cabdilmalik bn cabdilcaziiz ibnu jurayj waa imaam weyn marka sufyaan ibnu cuyayna iyo ibnu jurayj meel bay wada mareen waa laba imaam yaa khilaafay xamaad ibnu zayd oo isaguna imaama marka waxaa abu xaatim uu leeyahay waxaa weeye xadiidka ibnu cuyayna huwa almaxfuud xadiidka xamaad ibnu zaydna muxuu noqonaya shaad buu noqonay shaad ayuu noqonay xaaladaasi waa marka xadiidku yahay bayna athiqaat ama bayna almaqbuuliin raggii xasanka ahaana waa soo gelaya xadiidkii xasanka ahaa ragga warinayay iyo xadiiska saxiixa ragga warinayay markay iskhilaafaan ba sidaa lo odhanaya ka xooga badani waa maxfuud ka laga xoog batayna waa shaad shiikhu wuxuu uhi wa maca dacfi marka dacfi weheliyo yani waa la iskhilaaf ziyaada meeshii la keenay ragga keenayna qaar baa daciifa oo dacfibaa meesha jira faraajixu ka xooga badan almacruufu baa la yidhaahda wa muqaabiluhu kalidka ku ana almunkar baa la yidhahdaa isagana waxaynu u tusaalaynaynaa ninka la yidhaahda xubayib ibni abi xabiib ayaa wuxuu ka warinayaa can abi isxaaq asabiici can ilcayzaar ninka la yidhaahdo can ibni cabbaas can inabiyi sala allahu alayhi wasalam man aqaama salaata waaata zakaata waxaja wasaam xadiid macruufa weeye xadiidka waxaa warinaya xubayib wuxuuna ka dhigay inuu yahay can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu alayh wasalam marfuuc buu ka dhigay ninka xubayib la yidhaahda waxaa khilaafay niman badan oo baa khilaafay oo xadiidka waxay ka dhigeen can ibni cabbaasin mawquufan markaa ziyaado yaa sheegay xubayib baa sheegay xubayib wuxuu ihi can ibni cabaasin can inabiy marfuuc buu ka dhigay marfuuc baana ziyaadaa ziyaadadaasu keenay xubayib waa daciif wuxuuna khilaafay rag iqaada buu khilaafay marka la odhan maayo waa shaad iyo maxfuud la odhan maayo xadiidka xubayib muxuu noqonaya waa daciif khilaafay iqaad muxuu noqonaya munkar buu noqonaya lidkiisuna macruuf buu noqonayaa xadiikuna macruufkiisu waa mawquuf cala bni cabaas baa laodhanaya shiikhu wuxuu hi walfardu nisbiyu xadiidkii lala keliyoobay ee nisbiga ahaa horeynuu soo mar alfardu lmulaq walfardu nisbi fardu lmulaqu muxuu ah saxaabigii baa lala keliyoobay fii asli sanad fardu nisbina ciddii saxaabiga ka sokaysay baa la keliyowday waalfardu nisbiyu in waafaqahu haddii uu waafaqo hayruhu mid kale fa huwa almutaabicu kaa waafaqay mutaabic baa la yidhahda kii fardiga ahaana waxaa la odhanayaa mutaabac kii la waafaqay wey ismu mafcuul wa in wujida haddii la helo matnun matni yushbihuhu shabahaya oo macnihiisoo kala tilmaamaya fa huwa shaahidu baa la yidhahda wa tatabucu uruqi asaaniidda dabagalkooduna lidaalika arinkaa loo dabagelayo cid waafaqday la baarbaarayo huwa alictibaaru ictibaar baa la yidhaahdaa halkan shiikhu masale muhimu kaga hadlaya masaladaasi waxaa weeye soo maqal xadiidkaasi waa xasanun bilmutaabacaati washawaahid marka mutaabacaadkiisa la eego marka shawaahiddiisa la eego wuxuu noqonayaa xasan ama saxiix wixii ay ku imanaysay baa halkan lagaga hadlaya alfardu nisbi tusaale ahaan saxaabigu waa cabdullaahi bnu cumar hadduu la keliyoobo fardun mulaq baa la yidhaahdaa markaa saxaabiga keliyowgiisu dee saamayn male oo nebigaan arkay iyo nebigaan maqlay buu leeyih isaga lama baarbaado saxaabi hadduu yahay waa lagu kalsoon yahy nebiga wuxuu ka sheegayana waa wuxuu ka maqlay ama ka arkay marka isaga laysku mashquulin maayo alfardu wey laakiin taabiciga iyo ciddii ka sokaysay hadduu la keliyoobo waxaa laga yaabaa xifdigiisa inay wax ka dhiman yihiin khafiifa dabdi inuu noqdo waxaynu doonaynaa saxiix liayri inaynu ka dhigno ama waa sayiu lxifdi waxaynu doonaynaa in la xoojiyo xasan liayrihi laga dhigo iyo wixii lamida ama waxaynu doonaynaa keliyowga inuu ka baxo sharu axaadiii algharaa'ib baa le weligaa hariibka iska ilaali wax lala keliyoobay waxaa doonaysaa casiiz iyo mashhuur iyo inaad gaadhsiiso shaqaad u baahantay shaqadaasi waa maxay xadiidkaa asaaniiddiisa inaad daba gasho tatabbucu uruq waxaa la yidhaahdaa ictibaar baa la yidhahda baadhitaanka aad baadhayso waar ninkan ma lagu waafaqay xadiidka ma la soo labeey ma la saddexeey ictibaar baa la yidhahda waa shaqadii la qabanayey taasi waa maalo waa shaqadii la qabanayey ictibaar baa la yidhahda masalada labaad ninkii xadiidka soo warinayay isla sanadkaas haddii la helo cid ku waafaqaysa waa maalik can naafic can ibni cumar maalik baa la keliyoobay baadhitaan baynu samaynay waxaynu soo hellay cubaydullah can naafic can ibni cumar marka waxaynu leenahay waxa weeye cubaydullah waa mutaabic ismu faacil wey wuxuu raacay oo waafaqay imaamu maalik imaamu maaligna muxuu noqonayaa ninkaynu awalba haysanay mutaabac ismu mafcuul waa kii la waafaqay mutaabacadaasi waxay noqotaa taam mid dhammaystiran iyo qaasira mid gaaban mutaabacadu waxay taam noqonaysaa imaamu maalik shiikhiisoo naafica inay cidi ku waafaqdo waa kaynu hadda sheegay maalik can naafic can ibni cumar waxaynu hellay cubaydullah can naafic waa isla shiikhiisi can ibni cumar taa waxaa la yidhaahdaa taammatun baa la yidhahda mutaabacatun taama waa dhammaystirad oo isla shiikhiisi baa lagu waafaqay nooca labaad waxaa la yidhaahdaa mutaabacatun qaasira imaamu maalik markuu ka warinayay naafic cid ku waafaqday ma hayno imaam maalik waa keliyi laakiin waxaynu helay ibnu cumar nin kaloo ka warinay oo imaamu maalik shiikhiisa ku waafaqay xadiidka laakiin aan ku waafiqin imaam maalik aan lagu waafiqin marka haddii mutaabacadu ninka xadiidka warinaya shiikhiisa lala wariyo lagala qaato oo saaxiibadii kala wariyaan waa mutaabaca taama haddii asxaabtiisa laga waayo laakiin adeeradii laga helo shiikhu waa adeeradii baa la hela oo awowgii kala warinaya maxay awowgiina waa ninka saddexaad xadiidka shiikhiisa ku waafaqay kaana waxa la mutaabacatun qaasira hadduu kasii dambeeyana waa lamid shaahidkuna waa maxay kaa aynu sheegaynaa mutaabacadu waa maalik can naafic ibni cumar saxaabigu waa mid wey saxaabigu waa mid marka hadday mutaabacadu qaasiro noqoto iyo hadday taam noqoto waa xadiidkii cabdulaahi bni cumar ayay sheekadu ku joogtaa shaahidku waa maxay waa saxaabi kale ayaa xadiidka soo warinaya marka haddii la helo matni kale oo saxaabi kale soo warinayo waxa la odhanaya maxay shaahid baa la odhanaya wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa shaahid marka halkaa maxaa inooga soo baxaya saxaabigu hadduu iswaafaqo asaaniidda saxaabiga ku biyo shubanaysa waxaa la yidhaahdaa mutaabacaad qaasira ha noqoto ama taama ha noqoto haddii matniga matni la mid oo saxaabi kale soo warinayana waxaa la odhanayaa shawaahid baa la odhanaya markaynu lahayn mutawaatirka tusaalayaashiisa maxaa ka mid a ah? xadiiska mutawaatirka ah rafculyadeen baynu sheegnay sooma waxaynu sheegnay xadiiu shafaaca man kadaba calaya mutacamida waxaa soo warinaya alcasharau lmubasharuuna biljanna axaadiistoodu waa shawaahid wey waa shawaahid laakiin xadiid ka midoo saxaabi leeyahay gudihiis waxaa la ysku waafaqaya waa maxay waa mutaabacaat baa la yidhahda shaqada iyo dabagalkaana wallahu tacaala aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslem